بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويuqaaل فيiha أnta taarة mar waxaa la yidhaahdaa mufasira mar mufasiray noqotaa limadmuuni jumlaةi qablahaa jumlo ayada ka horayda jumladaas madmuunkeeda ayayna fasiree fatakuunu bimanzilati ay atafsiiriyati waxay la mid noqonay aydii tafsiiriyada ahayd waxaan ku soo dhex jirnay an waxaan soo sheegnay an inay masderiye noqoto oo ficilka mudaaric ay gasho marmarna ficilka maadiga ah waxaa kale oo aan soo sheegnay macnaha labaad inay zaa'ido noqoto marka zaa'ida ay noqonee waa haddii ay dhacdo bacda lama ama haddii ay dhacdo bayna ficli اlqasami walow fauqsimu an low iltaqaynaa waantumu lakaana lakum yowm min ashari mudlimu waxaa kale oo zaa'ide ay noqotaa haddii ay gasho bayna alkaaf oo xarfu jar ah iyo majruurkeeda ka qowlihi kaan dabyatin kaandabyatin kaandabyatin tacطu ilىa waariqi salm fii riwaayaةi اljari marna waxay noqotaa waa macnaha saddexaadee mufasira waxayna fasiraya jumlo ayada ka horayda madmuunkeeda madmuunkan waa soo marnay waxay la mid noqonaya markaas aydii tafsiiriyada ahayd kalatii fii naxw faawxaynaa ilayhi nabiyullaahi nuux waxaan u waxyoonay an isnacil fulka doon farsamey haddaba antani waa tafsiiriya anta meesha taallahi waa tafsiiriya waxaana ka horeyda jumlo ficiliye ah oo ah fa awxaynaa jumladaas ficiliyada ah oo ayada ka horeyda madmuunkeeda oo ah alwaxyu ayay tafsiirineen fa awxaynaa ilayhi nebiyullaahi nuux waan u waxyoonay waxyigu marka waa iclaam khafi ah ogeysiin qarsoon ayaa waxaa la yidhaahdaa waxyi haddaba waxyigaas tafsiiru u baahan yahay si hoosaa wax loogu sheegay wixii loo sheegay maxay ahaayeen soo tafsiir uma baahna ilaan waxaan dadku aysan maqlaynin oo dadku aysan ogeyn baa si hoose loogu sheegay waxa sida hoose loogu sheegay haddaba maxay ahaayeen anisnaci lfulka waxaa loo sheegay waxay ahaayeen inuu doon farsameeyo doontaasoo markii halaaggu uu dhaco ay ku baxsan doonaan ey isnac waxaan u waxyoonnay samay faalamru bisunci اlfulki amritaan la amray doonta inuu farsameeyo tafsiiru wuxuu tafsiir u yahay lilwaxyi waxyiga waxyigaasoo ah madmuunu jumlati faawxaynaa jumladaas fa faawxaynaa madmuunkeedu waa waxyiga waxyigaas buu marka antaani ay fasiree wakadaa yuxkamu lahaa antii sidaasi la mida waxaa loo xukmiyaa biannahaa mufasira inay mufasiro tahay xayثu waqacat meel kastaoo ay noqoto meel kasta oo ay dhacdo bacda jumlaةi ismiyaةi wa ficliyaةi mar kasta oo jumlo ficliye ah iyo jumlo ismiye ah dabadeed ay dhacdo anta waxaa loo o ficliyatin waa idin qoran xayثu waqacat bacda jumlaةi ismiyaةi aw ficliyaةi fiiha macna اlqowli duuna xuruufihi xayثu waqacat haddii ay dhacdo bacda jumlaةi ismiyaةi jumlo ismiyaa dabadeed aw ficliyatin ama jumlo ficliyaa dabadeed jumladaasoo fiihaa macna اlqowli qowlka macnihiisa uu ku jiro duuna xuruufihi laakiin qowlka xuruuftiisa aysan ku jirin qowlka xuruuftiisu waa saddex haddaba waa qaaf iyo waaw iyo laam xuruufu اlqowl marka waa intaas jumlada waa in qowl xuruuftiisa aysan ku jirin marka leeyahay waxaa loola jeedaa qaala waa inaysan ku jirin yaquulu waa inaysan ku jirin qul waa inaysan ku jirin qaa'il waa inaysan ku jirin maquul waa inuusan ku jirin qowl iyo wixii ka soo tasarufo oo dhan waa inaysan jumladaas ku jirin jirinaa laga wadaa hase ahaatee qowlkaas wax ku macno ah waa inay meesha yaalaan markaas antu waxay noqon kartaa tafsiiriye ay noqon kartaa maxaa haddaba qowlka ku macno noqon kara waxyiga iyo ishaarada iyo ilhaamka waxaas oo dhan ah waxay soo hosgelayaan qowlka macnihiisa fiiha macna alqowli duuna xuruufihi ay xuruufi alqowli walam takhtarin an waxaa kale oo shardi ah markay tafsiiriyo noqonay antu inaysan la xariirsan bikhaafidin khaafid inuusan la xariirsanin wayata'aharu canhaa ayada waxaa kadib dhici doona jumlatun ismiyatun jumlo ismiya ayaa anta kadib dhacaa aw ficliyatun ama jumlo ficliya ayaa kadib dhacaa mufasirada noqonaya waxa ka dambeeya ama waa jumlo ismiya ama jumlo ficliya falficliyatu jumlada ficliyada ah kalmithaali اlmutaqadim waa mihaalkii hore oo kale jumlada ficliyada ah oo anta ka dambeyda waa mihaalkii aan soo marnay oo ah fa awxayna ilayhi an isnaci اlfulka jumlaa marka ka horayda oo ah fa awxayna waxaana ka dambeyda jumlo ficliya oo ah isnaci اlfulka wاlismiyatu ayadoo jumlo ismiye ay ka dambaydana naxu wanuuduu an tilkum اljannatu uurihtumuuhaa waxaa loogu naadiyey an tilkum اljannatu waa loo dhawaaqay almunaadaa ama annidaa oo ah madmuunu jumlati nuudu tafsiir u baahan yahay waa loo dhawaaqay oo wixii loo sheegay maxay ahaayeen tilkum اljannatu uurihtumuuhaa tiinaas qiimaha badan waa janno jannadaasoo la ydin dhexal siiyey haddaba anta mufasiradaa waxaa ka dambeeya jumlo ismiye ah oo ka kooban mubtada iyo khabar tilkum waa mubtada aljannatuna waa khabar uuristumuuhaana waa jumlo xaaliya ah falaysa minhaa min almufasirati mufasirada ka mid ma ah naxu وآkhiru dacwaahum an الxamdu لilaahi rabbi الcaalamiin dacwadooda waxaa ugu dambeeya alxamdu lilaahi rabbi الcaalamiin baa ugu dambeyda لأnna الmutaqadima calayha maxaa yeele waxaa ka horeeya غayru jumlatin jumlo ma aha waxaan soo sheegnay anta mufasirada inay lagama maarmaan ay tahay inay jumla ka horaydo jumlana ay ka dambeydo jumlada ka horayda waa in laga helo macna alqowl duuna xuruufihi haddaba ma dhihi karnaa addacwa ayaa waxay wadataa macna alqowli duuna xuruufihi saas daraaddeed antaan mufasiran ka dhigaynaa ma dhihi karnaa wuxuu leeyahay maya sababtuna waxay tahay anta mufasirada waxaa lagama maarmaan ah inay jumla ka horaydo haddana jumla kama horaydae mubtada keliyaha ka horeeya macnahaad ma fahanteen wa aakhiru dacwaahum waa mubtada marka khabarkiyaa ka maqan وآkhiru dacwaahm an الxamdu لilaahi rabb العaalamiin لأnna الmutaqadima عalayhi hayru jumlatin maxaa yaele waxa ka horeeya waa waxaan jumlo ahayn waa jumlo qayb ka mid ah wa inamaa hiya اlmukhafafaةu min الhaqiila haddaba haddii aysan ahayn mufasira maxay tahay wuxuu yidhahda waa mukhafafa min aلtaqiila waa anti oo haqiilada laga soo laga soo fududeeyey anti mushadadada ahayd oo mukhafafa laga dhigay haddii ay noqoto haddaba mukhafafa min aلthaqiila isimkeedii aawey isimkeedu waa damiiru shani oo maxay ah maxduuf ah alxamdu lilahina maxay noqonee alxamdulilah maxay noqonee khabar ha noqoto laakiin alxamdulilah ayadaa mubtadaya khabar ka kooban mubtadaya khabarkaasna marka waxay noqonayaan khabarkii anti iyo isimkeedii iyo khabarkeedii oo wada socdana maxay noqonayaan khabaru mubtada alأwal oo ah wa aakhiru dacwa walaa naxwu katabtu ilayhi bian ifcal anta bian ifcal ku jirta mufasira ma noqon karto katabtu ilayhi asaga waxaan u qoray bian ifcal ayaan u qoray lidukhuuli اlkhaafidi calayha oo maxay u noqon weyday waxaa laga waayey shardigii ahaa xarfu khafdi inuusan ka hormarin haddana waxaa ka horeyda ba'dii oo khaafidada ahayd lidukhuuli اlkhaafid calayha wainamaa hiya an almasdariyatu waa antii masdariyada ahayd ayada iyo masdarka waxaa ka dambeeya laga soo dhalaalinana waa makfuudun bihaa walaa naxو dakartu casjudan waxaan soo xasuustay dahab an dahaban antaas ma noqon karto mufasira sabab liأnna almuta'akhira canha maxaa yeele waxaa ayada ka dambeeya mufradu waa mufrad laa jumlatun jumlo ma aha waxaana soo sheegnay anta mufasirada ah in jumla ay ka dambaydo haddana jumla kama dambaydee waxaa ka dambeeya mufrad mansuub ah oo dahaban ah fayajibu waxaa waajiba ah haddaba an yuutaa biay makaanahaa haddii tafsiir la rabo ey in booskeeda la keeno haddaba isticmaalka noocaana marka sax noqo maayo sababto ah tafsiirka mufradka waxaa loo isticmaalaa ay tafsiirka jumladana waxaa loo isticmaalaa an waxa hadda la tafsiirinaa sow casjud ma aha waxaa lagu tafsiirinaana sowdaha ma aha waa in ey booskeeda la keeno oo aad tidhaahdo dakartu casjudan ey dahaban casjudkaasaa fasire waxaadna ku fasirtay dahab marka casjud waa dahab dahabkuna waaba dahabkii لأن المتأkhر canha mfrad lajum fayaجib waxaa waaجib an yuؤtaa biay makaana walaa naxو qultu lahu an ifcal qultu lahu an ifcal anta ku jirta mufasiro lagama dhigi karo لأنa الجumlaة الmutaqadima fiiha maxaa yeelay jumlada oo ka horayda ayada anta jumlada ka horayda oo qultu ah fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday xuruufu اlqowli ayaa ahaaday ilaan qultu waxaa ku jira xuruuf alqowl saas daraaddeed antaani mufasira ma noqon karto waxa ay fasiree waa inay noqoto jumla fiiha macna alqowli duuna xuruufihi wa ama qowlu bacdi اlculamaa'i culummada qayb ka mida ah hadalka ay yidhaahdeen miya meesha marka si fiicana loo rakiso wuxuu yidhi wa ama qowlu bacdi اlculamaa'i culummada qayb ka mida ah hadalka ay yidhaahdeen miyaa rabtaa bacdigaasi waa kuma wahuwa sulaym alraazi muxuu yidhi fii qowlihi tacaala maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu اllaha rabbii wa rabbakum aayaddaasuu ka hadlaa maa qultu lahum aniga reer banu israa'iil kuma aanan dhihin ilaa maa amartanii bihi wixii aad ifartay maane wax kale kuma aanan dhihin oo ah ucbudu اllaaha rabbii wa rabbakum an icbudu اllaaha allaah caabuda rabbi oo aniga rabbigay ah wa rabbakum idinkana rabbigiin ah innahaa ay an wuxuu yidhaahday innahaa ay an anta oo an icbud ullaaha ku jirta addaakhilatu cala acbudu llaaha antaasoo ucbudu llaaha ka horayda mufasiratun ayuu yidhaahday hadalkiisii waa kaasaa wuxuu yidhaahday an icbud ullaaha rabbii wa rabbakum anta ku jirtaahi waa mufasira fafiihi ishkaal hadalka raazi ishkaal baa ku jira sabab liannahu laa yakhluu maxaa yeelay kama marna imaa an takuuna mufasiratan liamartani ow liqultu ishkaalkuna wuxuu ka yimid antaan mufasira haddii aa ka dhigto waxa ay fasiree ama waa amartanii ama waa qultu wax kaloo ay fasiri karto oo meesha yaalla ma laha jumlada qultu inaad uga dhigto tafsiiriyo iyo amartani inaad tafsiiriyo uga dhigto waxaan ahayn oo meesha yaalla ma laha qaala zamakhshari wuxuu idhaahday wa kilaahumaa labadooda mid kasta oo ka midana laa wajha lahu dariiq ma laha ur loo bixiyo ma lahanuu leeyahay meel loo wada ma laha haddii la yidhaahdo waxay mufasiro u noqonaya qultuna dariiq ma lahaa haddii la yidhahdo waxay mufasiro u noqonee amartaniina ayadana waddo ma lahaa liannahu maxaa yeelay in xumila haddii lagu xambaaro oo lagu wado calaa annahaa mufasiratun liamartanii amartanii inay mufasiro ay u tahay haddii lagu xambaaro duuna qultu oo qultu mufasiro aan looga dhigin manaca minhu fasaadu اlmacnaa waxaa diidaya xamligaas macna faasidaha ka dhalanaaya oo macnaha faasidka ka dhalanaya muxuu yahay alaa taraa soo uma jeedid annahu laa yasixu inuusan ansaxaynin alaa taraa soo uma jeedid annahu laa yasixu inuusan ansaxaynin an yakuuna ucbud اllaha rabbii wa rabbakum maquula lilaahi tacaala inuu allaah hadal uu yidhi uu noqdo inuusan ansaxayn soo uma jeedid haddii amartanii mufasiro looga dhigo waxaa ka dhalane allah inuu yidhaahdo ucbud اllaaha rabbii wa rabbakum oo see uga dhalane amartanii waxay ka kooban tahay ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi yaa faacil haddaba allah yaa mafcuulu bihi ah nabiy llaahi ciisa maa qultu lahum aya kuma aanan dhihin ilaa maa amartanii wixii aad i amartay amarkana ilaan haddii antan tafsiiriya laga dhigo waa inuu noqdo jumlo fiiha macna alqowli duuna xuruufihi soo saas ma aha anta mar haddii tafsiiriya aad ka dhigaya jumlada ay fasire waxaa laga maarmaan inay tahay jumla fiiha macna alqowli duuna xuruufihi macnihii marka wuxuu noqonaa maa qultu lahum kuma aanan dhihin ilaa maa amartanii wixii aad igu tiri maahan wax kale kuma aanan dhihin ilaan amartanii macnaheedu muxuu noqonaa wixii aad igu tidhi fiiha macna alqowli duuna xuruufihi wixii aad igu tiri ayaan u sheegay oo maxaad igu tiri ucbud اllah rabbii warabbakum wixii aad rabbiga ugu tiri oo ahaa rabbigay iyo adinka rabbigiin caabuda waxaanayn uma aanan sheegin macna faasida soo maaha intaasa ka dhaleen marka alaa taraa suu arki mid annahu laa yasixu inaysan asixin an yakuuna inuu noqdo ucbudullaha rabbi warabbakum maquuna lilaahi tacaala wadalika kaasna lianna amartanii maquulu qultu amartanii qultu buu maquul u yahay meeshan ishkaala marka ku jira amartanii ayaa qultu maquul u ah ishkaalaa ku jira sababtuna waxay tahay amartanii qultuda ka horayda maquul uma noqon karto maa qultu lahum ilaa maa amartanii soo meesha ma taallo qultudan maquulu qowlkeeda amartanii ma noqon karo inuusan sidaas ahaynna isaga laftiisu gadaal buu ka sheegi doonaa oo wuxuu dhihi doonaa maa qultu lahum ilaa maa amartanii qultudan waxaa maquulu qowl u ah maadan mawsuuliyada ah maa amartanii maadaas oo isimka mawsuul ah ayaa waxay noqon doontaa qultudan maquulu qowlkeeda saas daraaddeed amartanii inay maquul u noqoto qultu maadaas mawsuuliyad ahna maquul ay u noqoto labadaba suuragelimee marka gadaaluu nooga sheegi doonaa saas daraaddeed amartanii baa qultu maquul u ah ishkaalku meeshaasu ka yimid waxaa kale oo ishkaalka keenay hadalkan waxaa laga soo naqliyey zamakshari fii kitaabihi alkashaaf kitaabka tafsiirka oo zamakhshari uu leeyahay alkashaaf la yidhahdo baa laga soo naqliyey amartanii baa qultu maquul u ahna ma uusan dhihin mana ku yaallo hadalkiisii marka waa kanaa wuxuu yidhaahdee wa amaa ficlu اlamri wuxuu marka hore sheegay inaysan ansaxaynin antan in mufasiro laga dhigo sababtoo ah waxa ay tafsiiri kartahay waa amartanii ama qultu uu ka hadlay marka wuxu uhi wa amaa ficlu اlamri ficilka amar oo amartanii ah famusnadun ilaa damiiri اllaahi caza wajal damiirka ilaahay baa loo tiri yacnii ta'daani allah bay u laabanee falow fasartahu bicbud اllaha rabbii warabbakum haddii aad ku fasirto ucbud اllaha rabbii warabbakum lam yastaqim macnuhu toosi maayo liأnna allaha laa yaquulu maxaa yeele allah dhihi maayo ucbud اllaha rabbii warabbakum dhihi maayo hadalkaas waadix maaha laakiin amartanii baa qultu maquul u ah ma uusan sheegin isagaana laga soo naqliyey meel iyo weji iyo dariiq ay leedahay amartanii in qultu ay maquul u noqotana lama hayo saas daraaddeed halkaa marka wuxuu u baahan yahay taxriir badan uu baahan yahay nusqooyinka oo dhanna way isku wada waafaqeen wixii nusqooyin lahay marka waxay u bahan yahay nusqooyin kale in la raadiyo in la taxriiriyay u baahan tahay sidoo kalena muqniga oo kitaabkan asalka u ahna amartanii baa qultu maquul ah kuma taalla ayadana ya shaarixa waa wataa marka kitaabkii uu ka soo naqliyey oo kashaafka gadaal wuxuu naga dhihi doonaa intaha kalaamu zamakshari buu gadaal naga dhihi doonaahe kashaafka marka kuma yaalo markaas وذلika لأنa amartanii maqul qultu wahuwa musnad ilىa damiir الlahi tacaalى falow fusira bاlcibaadaةi haddii lagu fasiro cibaadada alwaaqicaةi calى اllahi rabbii وrabakum haddii lagu fasiro lam ystaqim macnuhu toosi maayo لأnna اllaha laa yaquulu maxaa yeele allah dhihi maayo اcbud اllaha rabbii وrabakum dhihi maayo ow xumila haddii lagu xambaaro calىa annaha ay anti mufasiraة liqultu qultu inay tafsiirinaya haddii lagu xambaaro duuna amarta amarta inay tafsiirinaya haddii laga dhaafo oo la yidhaahdo waxay tafsiirinaya qultu faxuruufu lqowli ta'baahu qowlka xuruuftiisii baa diidee maxaa yeele anta waxa ay fasire waxaa laga maarmaan ah in qowlka xuruuftiisa aysan ku jirin marka qultu tafsiir uma noqon karto waadix soo maaha aytaaba tafsiira tafsiirka ayadaa diida limaa taqadama wixii soo hormaray darteed oo ah min anna sharطa almufasar mufasarka mufasarku anta waxa ka horeeya miya amase waxa ka dambeeya waxa ka horeeya ilan isaga la fasiraahe mufasarku waa jumladii aan dhahnay waa jumlo fiiha macna اlqowli duna xuruufihi ayadaa la fasiraa madmuunkeedaa la fasira waa tii aan dhahnay midda ka dambaydaantana waa tii waa tii lagu fasiraaye lima taqadama min ana sharطa اlmufasar wixii aan soo marnay darteed baa loo diiday oo ah mufasarka bifatxi الsiin shardigiisii oo ahaa anlaa yakuuna fiihi xuruufu اlqowli qowlka xuruuftiis waa inaysan ku jirin لأن الqowلa يuxkىa baعdahu الkalaamu min غayri an yatawasaطa baynahuma xarفu tafsir maxaa yeelay qowlka kalaamka asaga ka dambeeya oo maquulka noqonaa iyo asaga xarfu tafsiir uma dhexeeyo marka dhihi maydid qultu lahu an ifcal ma dhaydid ee qultu lahu ifcal kada saasaa dhehe marka ifcal kada maxay noqone maquulu qowlkii saas daraaddeed jumladaas maquulu qowlka noqonee iyo qowlka an tafsiiriya dhexdooda ma gasho min hayri an yatawasata baynahumaa ayadoo qowlkii iyo maquulkiisii dhexdooda uusan kala gelin xarfu tafsiir intahaa kalaamu zamaqshari zamaqshari hadalkiisa halkaasu ku ekaa fain uwila haddiise la awilo lafdu اlqowli bigayrihi qultu haddii wax kale lagu awilo jaaza tafsiiru tafsiirku waa bannaan yahay waxaan soo sheegnay antan inaysan mufasir u noqon karin qultu sidoo kalena inaysan mufasir u noqon karin amartani laakiin wuxuu leeyahay qultudan haddii wax kale lagu awiilo antii tafsiiriya waa ka dhigi karnaa markaasna waxay tafsiir u noqonaya qultudii hee aan awilnay oo maxaa lagu awiilaha waxaa leedahay maa qultu lahum ay maa amartuhum maa amartuhum anugu ma aanan amrin ilaa maa amartanii bihi wixii aad ifartay maane wax kale ma aanan farin an icbudu اllaaha ayaan faray an icbud ullah marka waxay tafsiir u noqone amartudaas oo qultuda laga soo awilay ilaa markaas allah uma tiirsana oo waxay u tiirsan tahay nebi ciise walihaada jawazahu ay tafsiira tafsiirka wuu banneeyey azamakhshariy waa banneeyey in uwila qultu qultu haddii lagu awilo biamartu haddii lagu awilo wataqdiir wuxuu noqonaa maa amartuhum ilaa maa amartanii bihi an icbudu اllaha waاstaxsanahu اlmusanifu fi اlmuغni hadalkaas oo zamakshari uu sheegay oo ah qultudaas in lagu awilo amartu hadalkaas uu sheegay wuxuu dhahay waa hadal fiican markaas antiina laga dhigo mufasiro wajawaza zamakhshariyu aydan mar kale zamakhshari wuxuu baneeyey masdariyatahaa antii mufasiro inaan laga dhigine antii masderiyadeeda in laga dhigana waa bannaan taha ayuu yidhi ay masdariyata an haadihi antaan meesha taalla masdarinimadeeda waa uu baneeyey calaa anna almasdar wuxuuna ku banneeyey masdarka almuawala min an wasilata masderka laga soo awilaa antaan masderyada aan ka dhignay iyo siladeeda wa huwa an icbudu اllaha bayaanu lilhaa'i wuxuuna yidhaahday haddii laga dhigo masderyo masderkaas anta iyo waxaa ka dambeeyda ka soo baxaa an icbudu اllaha rabbii wa rabbakum maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi haadaas ayaa caطfubayaan looga dhiga u yidhaahday maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi haadaas oo majruurada ah ba caطfubayaan looga dhigaa macnihii marka muxuu noqonaa maa qultu lahum kuma aanan dhihin ilaa maa amartanii bihi wixii aad ifartay maahaneh wax kale kuma aanan dhihin marka cibaadati illaahi saasay noqoneen hadaas bay caطfu bayaan u noqoneen mafhuum aho wa huwa an icbud اllaha bayaanu lilhaa ay cadfu bayaanin calى alhaa'i اlmajruurati bilbaa haada oo ba'da lagu jaray bay cadfu bayaan u noqonee oo ah fii bihi haadaasoo bihi ku jirta laa ana almasdara badlu min alhaa zamaqshari wuxuu yidhaahday masdarka anta iyo waxa ka dambeeda ka soo baxaa bedel lagama dhigi karo oo haadan majruurada lagama bedeli karo sabab liأnna almubdala minhu fii xukmi saaqit maxaa yeele mubdalu minhuga shay aan meesha oolin ayuu la mid yahay wax aan meesha oolin buu ka dhigan yahay oo see u kaga dhigan yahay waxaa macruuf ah xukunka ka horeeya bedelka iyo mubdelu minhuga waxaa loola jeedaahi waa bedelka iyo mubdelu minhuga ma aha haddii aad tidhaahdo ra'aytu zaydan abaa cabdillaah abaa cabdillaahna bedelka aa ka dhigto ru'yadan maqsuudku wuxuu yahay inay ku dhacda abaa cabdillaah ee zayd aysan ku dhacaynin soo saas ma aha sidoo kale haddii aad tidhaahdo akaltu rakiifa nisfahu marka aa leedahay waxa aa cuntay ma rakiifka mase waa niska akligu waxuu ku dhacay rakiifka miya mase waa niska idan almaqsuudu biاlxukmi huwa اlbadalu mubdalu minhu asagoo meeshaan oolin bay ka dhigan tahay waxay la mid tahay adigoo yidhaahda akaltu nisfa rakiif mubdalu minhu inuusan meesha oolin bay ka dhigan tahay mar kasta haddii bedel iyo mubdeluminu a aragto xukunka ka horeeya waxaa loola jeedaa waa bedelka ee mubdeluminuga ma aha oo mubdeluminu meesha muxuu yaallaa waa haddee kaabadii loo sii maraayey bedelka ilaan bedel meesha ma imaan karo haddii mubdeluminu uusan oolin waa in marka bedelka si loogu dhaadhaco waa inay meesha taallo kaabad loo sii maro markii laga gudbana waa la iska tuuraa fii xukmi saaqa saasuu la jeedaa لأنa الmubdل minhu fii xukmi saaqط maxaa yeele mubdel minhu wuxuu ka dhigan yahay shay aan meesha oolin وعalىa taqdiiri isqaaطi الضamiir wa calىa taqdiiri isqaaطi الضamiir haddii aan ka soo qabanno mubdelu minhu inuu meesha ka baxay yaa mubdelu minhu ah ha'da majruurada ah oo ba'da lagu jaray bihi ha'daas inay meesha ka maqan tahay haddii aan qadarno وعalىa تaqdiiri isqaaطi الضamiir almubdeli minhu damiirka mubdelu minhuga inuu meesha ka maqan yahay haddii aan qadarno yalzamu ikhlaaءu الsilati min caa'idin waxaa ka dhalane siladii inay caa'id la'aan noqoto yalzamu waxaa ka laazimaya ikhlaa'u silati siladii inay ka marnaato min caa'idin cala almawsuul damiir oo mawsuulka ku laabta macnaas ma fahanteen maa qultu lahum ilaa maadan soo mawsuul ma aha amartaniina waa siladeedii aw caa'idkii amartanii bihi haadaasaa waxay tahay isimka mawsuul caa'idkiisii haddii antaan laga dhigo masderiyo laga soo dhalaaliyo masder masderkaasna bedel laga dhigo mubdelu minhu wuxuu yahay mar kasta fii xukmi saaqit inuu meesha ka maqan yahay ka soo qaade ilan xukunka wuxuu ku dhacaa markastaan kastaan dhahnay bedelka haddii la qadaro mubdalu minhu meesha inuu ka maqan yahay mubdelu minhugaasoo ahaa caa'idkii isimka mawsuul u laabanayey waxaa ka dhalanaya mawsuulka inuu noqdo caa'id la'aan wuxuuna uga dhashay sababtoo ah masderkii aan beddel ka dhignay mar haddii beddel yimaadana mubdelu minhu meesha waa ka baxaa mubdelu minhu meesha ka baxayna wuxuu noqday caa'idkii isimka mawsuul ku laabanaya soo lama fahmin وعلى تقدير إسقاط الضمير المبدل منه يلزم إخلاء الصلة من عاaئد على الموصول الذي هو mا موصuلkaasoo mا ah وذلika arinkaas kee موصuل inuu cاa'د la'aan noqdo lاa يجuuز ma banaana موصuل inuu cاa'د la'aan noqdo ma banaana واللاaزم باطل lاaزمku waa باطل وkذا الملزوم ملزومkuna waa باطل yaa laazim ah yaase malzuum ah wuxuu yidhaahday haddii laga dhigo masdarkan badel ka dhigitaanka bedelka laga dhigaa waxbaa ka dhalanaya marka laazim iyo malzuum in meeshaas laga soo saaraa la rabaa masderka haddii aan bedel ka dhigno waxbaa ka dhalanaa maxaa ka dhalanaa mawsuulku inuu caa'id la'aan noqdo haddaba mawsuulku inuu caa'id la'aan noqdo waa hee laazim yaana malzuum ah ka dhigitaanka masderka bedel aan ka dhignay ma fahamteen ka dhigitaanka masdarka bedel aa ka dhigto waxbaa ka dhalanaya maxaa ka dhalanaa mawsuulka cadlaan inuu noqdo marka laasimkii waa baaطil uu yihi malsuumkiina waa baaطil mfuumaho waxaa markaa aa ogaataa yalzamu minhu kada haddaa maqasho yalzamdan soo ficil mudaaric ma aha ama lazima minhu kada haddaa maqasho lazimdan soo ficil maadi ma aha ficilkaasoo faacil uma baana faacilkaas waa laazim isagaa laazim ah midka majruurka ah oo mintan ay jareena waa malzuumkii mintan oo xarfujarka midka ay gasho waa malzuum faacilka yalzamudan ama lazimadan uu qaadanana isagaa laazim ah meesha hore meesha hoose haddaba waxaa igu qoran wuxuu yidhi allaazimu isqaaطu اlmubdel minhu waxa laazimka waa mubdelu minhu in la tuuro wاlmalzuumu waxa malzuumka ahna kownu an icbud اllaha bedelan an icbud اllah waa inay bedel tahay sax miya waxaa laazim ah mubdelu minhu inuu yahay saaqit mar kasta waa fii xukmi saaqit taas madoodaa ku jirta haddaba wuxuu yidhaahday isqaaطu اlmubdel minhu waa laazim macnaheedu waa laazim hadduu yidhaahdana mubdelu minhu inuu saaqid yahay waa baaطila ka dhalanay ilan wuxuu idhaahday wاllaazimu baaطilu wakada اlmalzuum an icbudu اllaahana waa inay bedel ay tahay ayaa waxay noqonaya hu yidhaahdee malzuum marka sida saxda waxay tahay mubdalu minhu fii xukmi saaqid inuu yahay baaطil ma aha waa shay muttafaq calayhi ah wax doodana kuma jiraan haddii masderkii marka bedel ah ka dhigto mubdalu minhu waa fii xukmi saaqid saasuuba iska yahay ka dhigitaankii haddaba masderkii beddel ah ka dhigtay baa waxaa ka dhashay mawsuulkii inuu caa'id la'aan noqdo noqoshada mawsuulku caa'id la'aan uu noqona oo laasimka ah waa baaطil malsuumka oo ah masderka in beddel laga dhigana baaطil uu noqday macnaheedu marka waa maxay lagama dhigi karo masderkaas beddel oo haada lagama beddeli karo intaasuu raba inuu ku dhaho sababtoo haddii aad ka dhigto shay aan la ogolayn baa ka dhalana oo ah mawsuulku inuu noqdo caa'id la'aan wasawaabu haddaba waxaa sawaab ah alcagsu cagsiyaa sawaab ah hadalkii zamakhshari meeshaasuu ku dhammaaday waxaa tacqiibinaya ibnu hishaam wuxuu leeyahay sida zamakhshari uu sheegay cagsigeeda ayaa sawaab ah zamakshari marka muxuu yidhi masderka meesha yaalla waa cadfu bayaan haadaasuu cadfu bayaan yahay bedelna lagama dhigi karo soo muusan dhihin muxuu yidhi masderka waa in laga dhigo cadfu bayaan oo haadaas cadfu bayaan looga dhigo bedelna lagama dhigi karo wuxuu leeyahay ibnu hishaam haddaba sida uu sheegay cagsigeeda sawaab ah oo maxaa sawaab ah in bedel laga dhigo cadfu bayaanaan laga dhigi karin asna waa sheegaa marka daliilkiisa feer haddaba wاsawاab waxaa sawaab alcagsu wa huwa cagsiguna wuxuu yahay kown اlmasderi masderka badela min alhaai haada inuu bedel ka yahay fii bihi ku jirta laa cadfa bayaanin calayha cadfu bayaanna inuusan ahayn saasa sawaaba sabab liأnna albayaana fi اljawaamidi maxaa yeele cadfu bayaanka oo jawaamidda gala kasifati fi اlmushtaqaati wuxuu la mid yahay sifada oo mushtaqaadka gasha cadfu bayaanka wuxuu la mid yahay soo lama dhihi jirin nactiga cadfubayaanka nactiga ayuu la mid yahay oo muxuu kula mid yahay nactigu wuxuu faa'iiday jiray haddii uu nakiro galo taksiis hadduu macrifo galana tawdiix cadfubayaankana saasuu ahaa miyay saas ahayn haddaba wuxuu leeyahay liأnna albayaana fi ljawaamidi maxaa yeelay cadfubayaanka oo jawaamidda gala ka صifati buu la mid yahay fi اlmushtaqaati sifada oo mushtaqaadka gasha waxaana la yaqaanaa nactigu inuu mushtaq yahay ama muwal bimushtaq uu yahay cadfu bayaankana waa inuu noqdo jaamid wuxuu leeyahay haddaba fakamaa ana damaa'ira sida damaa'irta laa tuncatu damaa'irta sida nacti aysan u qaadanin kadalika laa yucطafu cadfa bayaan damiir inuu mancuut noqdo oo nacti dabadiis uu dhaco ma dhici kartaa maya addamaa'ir laa tuncat hee lama nacteeyo lama sifeeyo haddaba haddii ay isku midii ay yihiin catubayaan iyo nacti damiirna nacti uusan qaadan karin sidoo kalena hee catubayaan ma qaadan karo nasa calىa daalika warkaas waxaa carabka ku dhuftay ibnu siid wabnu maalik warkaas waxaa caddeeyuu leeyahay ninka la yidhaahdo ibnu siid waxaa la yidhahdaa abu moxamed cabdullahi ibnu moxamed ibnu siid waa bikasri siin wa sukuuni اlyaa siidkaana ninkan luqawiga ah oo caalimka waa awowgiis wasiidu min asmaaءi اlasad libaaxaada waa magacyo badan yahay magacyadiisa marka waxaa ka mida asiid bikasri الsiin wa sukuuni اlyaa waxaa dhihi jiray ninkan haddaba abu moxamed cabdullah ibnu moxamed ibnu siid albaطalyuusi albaطalyawsina waa la yidhaahdaa waa nisba ilaa baطalyaws ama nisba ilaa baطalyuus waana meel ku taalla andalus marka saasuu shaqlan yahay ba'du waa kor dhigan tahay daaduna waa kor dhigan tahay laamtuna waa reeban tahay ya'du inay godan tahay inay kor dhigan tahay labada waa la soo naqliyey inay godan tahay waxaa soo naqliyey yaaquut alxamawi fii mucjami اlbuldaan isagu wuxuu yidhaha ya'du way godan tahay lakiin ibnulasiir wuxuu yidhahdee maya ya'du waa kor dhigan tahay iyo wbnu maalik saaxibu اlalfiyati wa calىa haada warkaas haddii aan qabanno falaa yuطbacu damiiru damiirka bicadfi اlbayaani cadfulbayaan lama raaci karo damiirka oo bihi ah cadfubayaan dabadiis lama keeni karo oo asaga bayaan uma noqon karo kamaa ana damiira laa yuncad sida bihi haadeedaasi nacti aysan u qaadan karin waida اmtanaca an yakuuna bayaanan haddii ay noqotay masderkii inuu haadaas cadfu bayaan u noqdo tacayana waxaa caynooda an yakuuna badalan inuu bedel noqdo ilaan labada shay un baa meesha yaallay mid hadduu mumtanic noqday kii kale wuu caynoobay wallahu aclam markaas